رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة ولا عدوان على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii nikaaxii arkaantii nikaaxaanu ku jirnay waxaa noogu soo dambeysay dumarku inay laba yihiin ama laba qaybood gabar cusub bacdeeda qabta oo aan weli oo bikro la yidhaahdo iyo tuthayb la yidhaahdo garoob ah oo horay guur usoo martay bigradu aabbaheed iyo awoogeed way ijbaari karaan baa lasoo yiri oo nikaaxa way ku qasbi karaanoo waxaa loola jeedaa aydan istiidaan laga qaadanin way mehrin karaan amaa ma bannaano gabadha kale guurinteeda waa midda garoobta ahee ilaa idinkeeda iyo qaangaarkeeda maahane walmuxaramaatu muxaramaadka dumarka xaaraanta ka ah inaad guursato binnasi nas lagu xaaraantinimeeyey naslow leeyahay qur aanku ula jeedaa arbacata cashara wa afar iyo toban afar iyo toban muxaramaad baa jiro dumar xurmo kaa leh sharaf kugu leh oo aadan geynin sabcun toddobo binasabi dhalasha ayay xaaraankaaga noqdeen nasabnimo ayay xaaraankaaga noqdeen wahiya waxaa ka mid ah al ummu hooyada hooyadii ku dhashay sideedaba ma guursan kartid oo xagga nasab ahaan bay xaaraankaaga tahay wa in calad haba kor ahaato ma guursan kartid hooyadeed ma guursan kartid hooyadii sii dhashay wain e, in calad macnaha haba kor ahaato oo korba ha usii baxdee hooyooyinka waa meesha ilaah uu ka yiri ummahaatukum hooyooyinkiina yal idinka xaaraantinimeeyey ta labaad walbigabadha waa gabadha aad dhashay wa in safalad haba hoos aadee hoos xataa hadday u socoto adina ma guursan kartid waa gabadhaadii waa gabadhii ay dhashay awaa u tahay waa gabar ay sii dhashay waa gabar ay sii dhashay dhashaytu gabadha aad dhashayna muxaramaadkay ka mid tahay oo xurimad calaykum ummahaatukum wa banaatukum ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala waalbintu wa in safalad tu walaashaana ma geysid muxaramaadkay ka mid tahay waalkhaalu habaryarta waanta hooyadaa la dhalatay waalcammatu waa eedada eedada inkastoo qolaba wax ay dhahaan eedo inta badan waa gabadha la dhalatay ee aabbaha waalcammatu waa eedada wa bintu lakhi walaalka gabadhiisa walaalkaa gabadha u dhale maxaad u tahay adeer dheh gabadha walaalka uu dhalay wa binka gabadhiisana adan muxaramaadkay markaa kamid tahay iyo wa bintul ukhti walaashaa gabadha ay dhashay maxaa u tahay wa bintul ukhti ukhtada walaashaa gabadheeda maxaad u tahay marka adi ah, habar yar abtidhe waxa wax laga hadlaya waa nin wa wa bintul ukhti walaashaa gabadheeda abti baa u tahay awoomaayaha marka intaas todobada afar iyo tobanka toddobadaa waxay u baxayaan waa binasab waaye nasabnimo labana birabaac birabaaci mudmo ayay xormo kaaga noqonayaan wahumaa labadooda waxa waaye alummu lmurdicatu hooydii wax nuujisay iyo walukhtu walaal min arabaaci mudmo aada ku walaalowdeen waa laba hooyo hooyo midna way ku nuujisay oo umul murdica waa murdicad nuujiso hooyo kugu noqotay islaanta ku nuujisay oo aan ku dhalin ma guursan kartid maxramkaagii waay maxay maxram ku noqotay rabaaci markaa ku noqotay wa umhaatikum allaatii ardacnakum hooyooyinkii idin nuujiyey wa akhwaatakum min alradaaca iyo gabdho walaalihiin oo nuugmo aad ku walaalowdeen hooyadaa ma dhalin aabbaha ma dhalin maxaa isku kin keenay waad ku walaalowdeen hal hooya idin nuujisay ama ha ahaato hooyadii ku nuujisay gabar ay dhashay ama ha ahaato wiil iyo gabar bannaanka ka yimid ahaada oo hal hooyo idin nuujisay taana waxay ka mid yihiin muxaramaad oo xaaraantinimeeyey lagu xaaraantinimeeyey waa hooyo nugmeed oo wax nuujisay iyo walaal nugme aada ku walaalowdeen toddobo ilaa labo sagaal eh wa arbacun afarna bilmusaaharati lixiditan ay ku noqdeen waxay ku noqdeen afarna musaaharaad ayaa waxay ku noqdeen macnaha waxay muxara ku noqdeen bilmusaaharati tan wax idinka dhexeeya ma jirto laakiin maxaa isku kiin keenay xidid baa isku kiin keenay hooyaad gabadheedii guursatay maxay kuu tahay hooyay kuu tahay maxaa yidhahdaa soomaaliya gabadha aad qabta hooyadeed maxay kuu tahay eedisama kaaf sodo maasha allah sodo bay ku sodohdaada sariig bay mudan tahay soo ma sariig sodo aan sariigan maxaa la yidhi maxay dhahan soomaalida sodo aan sariiganee eh. waa la tumaamiya wax saasay kala dhihi jireen sodo waxaa la marka inay sariigato wiilkii eh, eh, sododii dharbaaxay sodo buu dharbaaxay baa la yidhi waa dembi weyn ceeb waay gabarta aada qabta hooyada baasha ku dhufaa sariirta lagaaga goyna adigan sooma ayib markii xaalku saa uu marayay ayaa akhyaar isugu timid baa la yiri akhyaar baa isugu timido waa la falanqeeyey waxaa la yiri say ku dhici kartaa waxa arrintan mar ninkaan soo tago waa in la ganaaxa waa qofka marka la dharbaaxayo hadduu laba taako ama laba tallaabo uu ku jiro dharbaaxyada ma gaaraysaa maya waxaa la yidhi sodada iyada aabteeda wiilkeeda dharbaaxadiisa meel ay ka gaaraysa maxaa geeyey maanaa xaggey istaagsaneed marka wiilkay dili rabtayba oo dhawad soomaa ismaaciil haddii sodohda dharbaaxa a ku dhufato u laakiin hadday xagga joogto isla riigato labad ee yeelato gacantaa laga gaaraysaa <laughs> maya dhe sidaa darteed baa waxaa gardarada la saaray sodada la saara maxishoonaysid miya sodoonka gobol ka mid ah sariirta oo jiifka kuma fadhiistaan way soo galayaan dhulkay fadhiisanayaan hooy inta soo fadhiisa may may may may wiilkan sodoga u ahay sariirtiisa ma fadhiisana ay leedahay wa akhlaaq waay waa waa lasoo baray insha allah waayahay wa arbacun bilmusaaxirati afar xidid baa lagu noqday muxaram wahuna waxaa ka mid ah afarta ah ummu zawjati sida hooyadeed sawjadaada hooyadeed xil baa iskukiin keenay warabiibatu midda kalena waa rabiibad dakala bilum waa haddii hooyada lala aqal galo hooyada lala aqaada hooyadeed waa maxramka ay tahay waad meherisay gabadhii waad furtay adoon la guri adoon la guri gelin soday unbay maxaramay ku tahay mar hada lagu bi gabadha lagu bilaabay nikaaxa hooyada waa hooyadaa maxramaadkay kamid tahay ma guursan kartid maxramna waad u tahay haddii eh, hooyada oo meel ku dhaco gabarna ay leedahay oo hooyadii inta la mehriyo la furay ayadoo la guri geynin gabadha waa shukaansan kartaa waad ku noqon kartaa waxay ku kala duwan yihiin gabadha haddii meherka ku dhaco lagu bilaabo hooy waa hooyada hooyadeed haddii laakiin hooyada meherka lagu bilaabo waxay gabadhu xaaraan kaaga noqon kartaa gabarh kaloo ninka laga soo dhalay in la aqalgeeyo oo ninka iyo hooyada jimaac dhex maro hadday saa noqoto khalaas markaa gabadha rabiibad waaye warabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum min nisaa'ikum ullaati dakhaltum bihina buu dhaha ilaahay fain lam takunuu dakaltum bihinana falaa junaaxa korkiina dembi kuma inaad yariista kusoo laabato yariista inaad kusoo noqoto dembi ma aha laakiin inaan lala aqal gelin maalintaad hooyo isku laabato gabadhaa faraha ka qaadi gabadhaas farxad ka qaada warabitu waa bibat waa gabar yar ama gabar idaa dakhala haddii lala aqal galo bilummi hooyada laba soo ma aha ta saddexaad wa zawjatu labbi aabbaha naagtiisa hooyadaa ma aha laakiin aabbahabaa mehersaday xataa haddii aabbaha uu naag mehersado uusan la aqal gelin waa eedada ma ma habaysan kartid hadduu la aqal galo iyo hadduusan la aqal gelin waa ceeb waaye waa ilaahi wuu diiday subxaana wa tacaala walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min anisaa'i ilaa maa qad salma kaloo iska aroosi jireen aabbahaa soo furay wiilka aabbaha uu far looba raadsan jirayba taasuu ku haystaaba markaasaa ilaahay diiday subxaana wa tacaala uu yidhi ha nikaaxsanina walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'akum min anisaa'i ilaa maa qad salafa wixii horey u tegay maahane hala joojiya maanta wixii markaa ka bilowda waa saddex waa zawjada aabbaha wa zawjatu libni inankaaga naagtiisa xid wiilkaaga naag soo guursaday muku noqone maya xataa haddii uu furo maxram baad u tahay damaceedu waa dhammaaday gabadhaa farahaad kala baxaysaa faraha ayaad kala baxaysaa marka ilah wuxuu leeyahay kitaabka imaamka wa zawjat libni waa inanka aad dhashay naagtiisa ilahi muxuu yihi wa xalaa'ilu abnaa'ikum xalaal buu ka tilmaamay ilaahay waa wiilashiina gabdhaha ay guursadeen waa idinka mamnuuc kuwadaa marka alladii waa bihaaga ahaado waa canuga soo korsaday iyo naagtiigaa soo korisay iyo jidka laga soo qaaday adigaa soo koriyey hooyadii gabadhii uu furay wuu guursan kartaa laakiin bishardi inankan waa in adiga aad dhasho dhabarkaaga uu ka yimaado wa waaxidatun iyo mid oo min jihati ljamci ka timaada midda kalena waxay ka imaanaysaa isla jamcin wahiya ukhtu zawjati waa zawjada walaasheed gabadha walaasha ah gabadha aaskaaga ah gabadha la dhalay ixtiraam bay kaa mudan tahay sharaf bay kaa mudan tahay ciziiqi qiimay kaa mudan tahay laakiin maxaa la diidayaa jamci in la jamciyo wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salafa buu dhaha ilaahay ha kulminina laba gabdhood oo walaalaa nikaaxa ku kulminina ilaa wixii horey u tegay maahan way guursan jireen ninaa wuxuu qabay ee afar gabdhood oo walaala ah isla qabay islaamku wuu diiday islaamku waa uu diiday wawaaxidatun midna waa min jihati aljamci bay mamnuuc ku tahay ay kugu noqonaysaa muxradka wahiya uktu zawjati waa zawjada ama xaaska walaasheed haddii xaaska la furo gabadha walaasheed waad guurtaa haddii xaasku dhimatana gabadha walaasheeda waad guursan kartaayo waata dumaanaya walaa yujmacu lama jamciyo oo lama kulmin karo bayn camatihaa eedadeed gabar iyo eedadeed nikaax laguma jamciyo walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa walaa bayna almar'ati mar-ada waa xaaskaaga iyo wa habaryarteedna laguma kulmiyo nikaax laakiin haddii e, e, e, habaryarta aada qabto gabadheeda ma guursan kartid haddaad badha qabtana habaryarteed ma soo guursan kartid laakiin habaryartii baad qabta habaryartii baad furtay gabadha habaryartuu ahayd waa waa guursan kartaa gabadha eedadu ahayd waa guursan kartaa ama gabadhii baad furtay habaryarteed boos waa soo gelin kartaa laakin waxaa la diidayaa in la jamciyo walaa yujmacu bayna almar'ati iyo wa walaa bayna almar'ati wa iyo gabar iyo habaryarteed wayaxrumu min aradaaci min anasab wixii nasabka xaaraan ku ah wixii nasabka xaaraan ku ah radaacana waa ku xaaraan maxaa laga wadaa matal nin inaag baa isqabay ilmay dhaleen ilmo sooma dhaleen ilmaha ay dhaleen hooyada walaasheed ilmahaas maxram bay u tahay waa habaryar sida hadda aan soo tilmaanay oo kale ayib mugmadha aabihii hooyadaa qabay ee naaskaa irameeyey aabbaha kale noqonayaa walaashiis eedadooo kale noqonaysaa hooyadii ku nuujisay kuma aynan dhalin laakiin way ku nuujisay gabdhaha ay dhasho isla nuugteen walaalaad noqonaysaa macnaha sida sida mataqaanaa nasabka oo kale ayay noqonaysaa xagga rabaaca iyo nugumada almar turad almar'atu mar'ada naagta nikaaxii waxaa loo heliyaa bikhamsati cuyuubin shan ceeb hadday timaado matala nin baa naag lagu daray ninkii markii naagta lagu daray gabadhiibaa waxaa lagu arkay shan ceeb nikaax waa la celinayaa wuu diidi karaa wuu ka baxayaa maxaa waa shanta cuyuub eh, biljunuuni waali waa waalan tahayba lama ogeyn intii arogan qaari fiicnayd mar allaala markii arooska la dhamaado guriga lasoo geeyey waaway bilowday in la xerxeray noqotay junuun baa timid markaa ninka wuu ka baxayaa iska dhaafayaa wuu ka joogsanayaa waa la celinayaa naagtii waljudaami judaamna waa cudur cudurada kamid ah allah naga badbaadiyo judaamka waa cudur jirka ku dhaca boog boog buu yeelanayaa jirka markuu boog yeesho wuu isbedelayaa marba sibuu isu bedelayaa mar guduud buu noqonayaa mar madow buu noqonayaa kabacdi waxaa suuragala judaanka hilibkii meesha inuu soo daato inuu soo daato dhulka kusoo qubto judaanka waxaan dhihi jirnay dadka ilmaha cocunamamiah waa ilmaha cunaajira iyo judaaley iyo cali noocaasoo kale ah ma arkin laakiin weli ani oo judaal oo ilmo cunanaya marka waa iska cudur cudurada ka mid ah ee ka labaad ee ka saddexaad walbarasi waa baraska baraska waa kor cadcadaanka jirkii baa qofka kacaya cadcad baa kusoo baxaya kaana waa lagu celinayaa mar'adii warataqi warataqi rataq haddii laga helo gabadhana waa la celinayaa oo guurkeeda waa istaagayaa wal qarani qarankana waa lagu celinayaa shanta eeb haddii gabadhii lasoo guursaday lagu arko maxay noqonaysaa marka shanta ceeb haddii lagu arko inuu qofku ka bixi karo nikaaxii wuu joojinayaa nikaaxii wuu ka fasakhmayaa nikaaxii wuu ka tegayaa shantaa waxyaabood wa turaddu waa la celiyaa almar'atu mar'ada bikhamsati cuyuub baa lagu celinayaa shan ceebood haddii lagu arko nikaaxid waa laga joogsanayaa biljunuuni waa waali waaljudaami waa cudurka judaamka waalbarasi cudurka baraska ah waarataqi rataq waxaa la yidhaahdaa xibinka farjiga ee gabadha ninka hadduu rabo inuu isticmaalo maba isticmaali karaba maba gelaayaba maxlinaaya waxaa soo celinaya hilib hilib baa ku yaala aan la gudbi karin meeshii hilib mar kamid ah waxaa celinaya laf baa celinaysa marka qaran baa layihahdaa gees iyo wax noocaas oo kale ah lafaa soo celinaysaa xubinkii taranka ee gabadha yaa mar allaal markuu damca ninka inuu isticmaalo ma gaari karo maxalkii meeshii loogu talagalay saa darteed laftaasaa celinaysaa rabtaqana hilib baa soo celinaya wayuraddu waa la celiyaa arajul ninkuna bikhamsati cuyuub shan ceeb haddii lagu helo gabadha ceeb lagu helay waa juduunkii waa junuunkii waa hilibkii xanibay farjiga gabadha qarankuna waa laftii xanibtay ninka sidoo kale haddii asagana ceebaha loonaysa digeeli miisaan eh iga tag bay leedahay kow biljunuuni waa la mid waljudaami waa la mid walbarasi waa baras labaa usii dheer labada maxay tahay waljabbi iyo waalcunnati labada haddii lagu helo gabadh way dhaqaaqaysaa iyadana way dhaqaaqaysaa way iska bixi kartaa taasaa markaa lagu celinayaa marka shantaa ceebna ninkaa lagu celiyaa shantaa ceebna gabadhaa mataqaanaa lagu celiyaa nikaaxeeda oo qofku haddii intaasoo ceeba u arko wuu ka bixi karaa nikaaxi iska dhaqaajinaa iyadana waa iska baxaysaa saasuu xaalku noqonaya wayuraddu waa celiyaa arajulu ninkuna guurkiisa ama nikaaxiisa bikhamsati cuyuubin shan ceerood sababtooda yuu ku istaagayaa biljunuuni waa waali gabadhi wula qabaa waaljudaami waa cudurkii judaamka ahaa cudurkii waalbarasi baraskii saddexdaa waa isku mid gabadh waxaa u dheeraa rata oo ah hilibka farjiga celiyey iyo qarankii oo ah rufta farjiga celiyey ninka maxaa u dheer asagana waljabbi jabbi baalkiyaaba go-anba maba shaqay karo waa la gooyey isagoo dhan ama qayb baa ka maqan sidii wax loo loo samayn jiray uma samayn karo amase wixii noocaasoo kale noqda isagana saasoo kale waa la mid walcunnati cunnadana waxaa la yidhaahdaa wa waa waa raganimo la-aan ran waay maba istaagayaba bahalkii gabadhii wuxuu ka tari kara maba lahanba ayada iyo asaga waa isku mid xaalad noocaas hadday timaado ciyaadu bilaahiye labadaasna waxay noqonaysaa laba waxyaabood oo ninka haddii lagu arko gabadh ay ka tegi karto ka tegaysaa beriisaan kusiina haduu dhaho gawar habeen kasta waxaan kugu daldalaa laxmandi habeen kasto waxaa kusiinahaa an gurigeeda kasoo geysay waa maya waxbaa keenay meesha soomaa wixii meesha keenay ma ahayn beriis iyo baasto iyo hilib ismaaciil saas oba akhi marka saddex saddexda hore waa isaga mid labada dambe waa isaga midoo mid kasta waa cilad xagga raggana ka timaada xagga lexmendi maasha allah carabtoo kasoo maqlay lexmendiga waa hilibka ugu macaan soo maa ka wara gabartaan oo layi lexmendi aan ugu siiya leedaa mafur halow laxmin digaagaa cuno hilibkan la shiilayo la foorneeyey adaa lagu dhahabay ku leedahay n gurigm kusoo weynin laxmindi iyo waxo deeb ceebeynid nooc tugtuga ma cilodna waa laba cilaboo nikaaxo gabadhu ay ku diidi karto ninka biljunuuni waali waljudaani judaan walbarasi cudurka baraska ah waljabi jabiga dikarkii ninka oo go-ay waa la gooy kuma dhalanin kuma yaalo wuu laalaabaa oo nusbaa laga gooy nusbaa soo hartay iyo wixii markaa lamid ah walcunnati iyo cunnadii cunnaduna wuxuu ku dhacaa kolley dakarku ku dhacaa ragga waxyaa alaabtooda macnaha wax istishaar iyo wax mataqaanaa kicitaan iyo wax noocaas oo kale ah ma laha taasna gabadho way kui kartaa waxaa igaga darnaa maalin gabarba masaajidka igu imaatay inaan idin sheegaa umaleeya gaariday saarneedoo inay soo degtona waa diido dagsigan ugu dhex korn kaasa tiri su-aal baan qabaa haye nin baan iskuursanay haye mana jooga hadda maraykanku jiraa haye meherkeyga wuxuu ahaa bay tiri maxaa meer markii la sheegtayna waxaa sheegtay bay tiri dekerka ninka nagaa qaarkoodka tiiba wa looma qoban bay dhahaan soomaalida gobolka mida waa cajiib bal wax kale sheegata ma weyse kun doolar iyo laba kunoo doolar iyo afar kunoo doolar iyo tobanka doolar xataa waa maqalnay dhinacan intay ka baxda waxay tiriba aniga wax kale maba ii anfacayaba meherkeyga intaas waa waa garta hadda waa lay furay bay tiri ismail ali socotaa maha waa lay furay hadda maxaa meherkeyga lay siinaa marka ma lagu gurigeey may layma gurigeynin waa ikiray waxaan soo xasuustay ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat talaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna muxuu dhaha ilaahay famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha koo cidda ma laha ta labaadna waxaan soo xasuustay aayaddii ilaahi uu yidhi fa nisfu maa faradtum haddii aan la guri geynin gabadha saana loo furo meelka musay leedaha sooma okay gabadhan meherkeeda ninka alaabtiisii waa seliya marka nusasama alamiterinaya nusoo ay dhici lahayd in la guri geyn lahaayna yar kaamil ah saasiiha marka ilaahay subxaana watacaala ayaa xaal iyo waxyaabo kala og sidiisaba marka wax meher la sheegay wax quul ah oo nafci e leh oo gabadhana wax u tara ha ahaado hadda haddii baalkaa loo gooyo miskiinkaana waa dhimana ah. iyadii wax muu taraay nafci muu leeh ma jirto marka insha allahu tacaala waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad loo dadaalo sadaaqaanu geli doonaa haddana haddii ilaahay idmo waa meherka laga balcaba meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa aclam